غرة شهر جمادى شهر ذي القعدة عفوا غرة أو بداية شهر dilqicda caama hijrat mustafa sala allahu alayh wali waslem dimna silsila daruus xadiid mustafa sala allahu alayh wali waslem bad-an bikitaab alarbiciin waintihan bisunan wasaxiixayn yasar allahu litmaam walikmaal warazaqna ikhlas fi lqowl walcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii shan iyo afartanaad ee majaalis durmarkii sharxa kooban ee kitaabka alwaaf maafseexayn habeenkan waa habeen isniin ah kowda ama bilowga bisha dilqicda kun afar boqol sideed iyo sodonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, waxaan kusoo jirnay maqsadka cibaadaadka waxaan kaga soo jirnay adkaarta iyo ducada iyo fadaaisha ay leedaan kusoo jirnay alfaslu athaaliu fasalka saddexaad fadlu listikfaari istikfaarta rabbi subxaana wa tacaala dembi dhaaf la weydiista fadliga uu leeyahay ayuu u muxuu ahay fasal yahay weeyaan iyo watowbati alla loo tooba keena subxaana wa tacaala abwaab ayuu ka kooban yahay baabka koobaad baabu istixbaabi ka listiqfaar istiqfaarta in la badiyo inay sunno tahay ayuu baabkan u baab yahay aadna iyo aadna muxuu ahay dadka loo tarqiibiyey loo jeclaysiiyey wanaag badanna uu ka ratilmaa xadiid sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulka allaan ka maqlay sala allahu aleyh wasalam yoqul isagoolo wallaahi allaan ku dhaartay innii aniga la astaqfiru dembidhaaf ah ayaan weydiista allah alla weyne waatuubu waan usoo laabtaa ilayhi isagaan usoo noqdaa fi lyowmi maalinta ayaan usoo noqdaa oon u tooba keena akara min sabciina maratan toddobaatan jeer wax ka badan weyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaah buu ku dhaarnaa subxaana wa tacaala istiqfaar iyo toobakeen ayaan maalin toddobaatan jeer ayaan muxuu ah la imaadaa iyo ka badan riwaayaadka qaar ilaa boqol ayay sheegeen weyaan istiqfaarta marka badinteeda adduun iyo aakharaba waa lagu liibaani faqultu istaqfiruu inahu kaana hafaara يرسل السماء عليكم midraara wymdidkm bأmwaali وبنين ويجعل لكم جنات wyjcal لكم انهارا ما لكم لا ترجون lilahi waqaara marka istikfaarta roob qofki u baahan ciddii roob rabta istikfaarta loogu baahan yahay ciddii xoolo u baahan sidoo kale ciddii dembidhaaf u baahan sidoo kale cidda awlaad u baahan sidoo kale cidda dembidha u baahan caafimaad u baahan sidoo kale cidda mxuu u baahan amni sidoo kale xaajo kasta oo min xawaaij dunya wاlaakhira qofkii inaad ilaahi subxana wataala ku guulaydoona istifaarta inuu badiyo weyaan baabu sayid listiqfaar istiqfaarta sayidkeeda iyo madaxeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can shadaad ibni owsin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhum arda can nabi nabigeena wuxuu ka wariy sal slm nabigeenna inuu yidhi sayid listiqfaar istiqfaarta sayidkeeda iyo madaxeeda ama meesha ugu sarayso an taquula waa inaad tidhaahda allaahuma allahyow anta adiga ayaa rabbi aniga rabbigay ah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ilaa anta adi mooyane khalaqtanii adaaya uuntayo abuurtay wa ana anigana cabduka addoonkaada ayaan ahay wa ana anigana calaa ahdika ballantaadii aad ila gashay ballantaadii aan kula galay cafwan calaa ahdika ballantii aan kula galay inaan ku ateeca oon awaamirtaada qaato oonan kugu caasanin ayaan ku taaganahay calaa cahdika ballantii aan kaa galay ballantii aan galay inaan ku caabudo adoon aan noqdo ayaan rabbiga ku taaganahay iyo wacdika yaboohaadii aad ii yaboohday dembi iyo janno iyo darajaad sare iyo muxuu ah khayr odhan aad ii yaboohday waan ku taaganahay ballantii aan galay iyo yaboohiba waan ku taaganahay aad ii yaboohday intaan awoodo ballanqaadkaas intii aan awoodo weyaan acuudu waxaan magangalaa bika adiga waxaan kaa magangalayaa min shari maa sanactu wixii aan suubiyay oon aniga falay ama adin ama qowl amaba qalbi wixii ficilhoon aniga la imaaday shartooda ayaan kaa magangalayaa abuu waan kuu qiranayaa oon kugu soo laabanayaa laka adiga binicmatika galadaada calaya ii gallada ii nicmaysay nicmadii aad ii ayaan rabbiga kuu qiiranayaa inaad nicmo badan siisay wa abuuu waan kuu qiranaya waan kuu ictiraafayaa kugana soo laaban kula soo laabanaya laka adiga bidembi dembigayga faqfir dhaaf lii aniga rabbi o ii fa innahu maxaa yeelay laa yakfiru ma dhaafa adunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga mooyaane cid kale oo dunuub dhaafta ma jirte intaas rabbiow ii samay sayid listikfaar waa taas ayuu nabigeena cadday sala allahu caleyh wali wasalam qolyahan marka sukuukulufraanka qaybiyo oo qofka waxaa weeyaan mar intuu u taga kaniisada kadibna qisiiskii iyo baadarigii intii loo taga kadibna uu muxua ah rasiid gura intaasoo lacag bixi saa yeel wamaa ilaa kadibna waxaa weyaan hawshaada saas ay u toosaysaa baabkaas baab jir inuusan ahayn waa caddahay weyaan wa sharcan fa inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta waxaa iyadana la too ah ragga asaab uru asxaab uruqa ayana waa la mid qofka khaadimka ah oo sheekhiis u khidmeeyo in mubaasharatan jannada uu ku durdurini ayay cadeeyaan mana qarsadaan kutubahooda ay ku qoran tahay aqwaashooda ayay sheegaan yani wax walba mararka qaar xataa waa dhici karta qaarkood ulaada weliba waa sii kala sareeyaane in ay yidhahdaan adiga cibaadadaada waa lagaa rafciyey cibaadada waxay noqonaysaa marka inaad u khidmaysa muriidkaaga inaad ukhidmaysa wa calaa hada alasaas waxaad noqonaysaa qof dembigiisa la dhaafay jannadiisana ayna farqadnayn ayaad noqonaysaa marka waa turahaat waxba ayna ka jirin oo muxuuah maa anzal allah biha min sulطaan inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta halkaas ayaa taaganahay weyaan ayib qala wuxuu yidhi nabigeenna waman qaalahaa qaala wuxuu yidhi nabigeenna waman qaalahaa qofkii yidhaahdo min annahaari maalintii yidhaahda muqinan isagoo rumaysan oo yaqiinsan bihaa iyada kelimaadka iyaga ah ou leeyahay ilaahu adaa rabbigaya rabbi iyo ilaah xaq lagu caabudon adiga aheenna ma jiro adaayo uuntay addoonkaada ayaan nahay ballanti aan kula galay ayaan ku taagan intaan awooda yaboohaadayna waan ku taaganahay oo dartiisaan u shaqaynaya waxaan kaa magangelayaa wax alla wixii aniga aan sameeyey oon la imaaday shartoodaan kaa magangelayaa nicmadaad ii gashay waan kuu qirayaa adiga ayaan kugu mahadinayaa sidoo kale dembiga aan imaadayna waan kuu qirayaa ilaahayow dembigayga dhaaf maxaan u yeelayaa arrinta iyada arrintaa rabbiga kuu tuugayaa cid kale oo dambi dhaaf hataa jirin intaas qofka di qalbiga iyo lisaanka wada socda oo yaqiin uu ku yidhaahda o waman qaalaha qofki yidhahda min annahaari maalinta muqinan isagoo mxu ah rumaysan oo yaqiinsan biha iyada famaata kadibna maalinta dhinto famaata dhinta min yowmihi maalintiisa dhinta qabla an yumsi intuusan galabaysan ka hore galabaysanin ka hore fa huwa isaga min ahli ljanna ahlu janna ayuu noqonaya biayri mxuu ahaa cadaab siday culimada ay caddeeyeen waman qaalaha qofki yidhaahdo min alleyli habeenki yidhahda wahuwa isagana muuqinun biha iyada yaqiinsan oo fa maanta kadibna habeennimadii dhintay qabla an yusbixa intuusan waa bariisanin ka hore fa huwa asaga min aljannati ahlujanna iyuu noqonaya kalimaad aad u yir allahuma anta rabbii laa ilaha illa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cadika waatika ma stactu acuuduka min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calay waabuu bidambi faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba illa ant intaas ayuu qofka wuxuu ku mudanaya jannadii isagoon la cadaabin in la geliyo weyaan waa nicmo weynoo runtii loo baahay in laga faa'idaysto baabun baabka wuxuu u baab yahay xadiidka nabigan u yidhi lajaaa biqowmin yudnibuuna fayastafiruun lajaaa alla wuxuu la imaan lahaa uu keeni lahaa biqowmin qolo oo yudnibuuna dambaabaan oo fayastafiruuna kadibna alla dembidhaaf weydiistaan waa noo imaan doona xadiidka oo dhammaystiran weyaan xadiidkaas iyo baabkan u baabya xadiid sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda qala hir abu hurayra qaala rasul aa sl wuxu yih sal slam wladii allihii baan ku dhaartay nafsii aniga naftayda nabi maxameda naftayda biyadihi ay gacantiisa ku sugan tahaye waa yad allah qalan subxaana wa tacaala low lam tudnibuu haddii aadan dembaabteen ladahaba allahu bikum alla wuu idin qaadan lahaa walajaa wuxuu la imaan lahay biqowmin qole oo yudnibuuna dembaabaan oo fayastakfiruuna kadibna dembidhaaf weydiisaan oo fa yukfar lahum dembiga loo dhaafo haddii aad malaa'igoo kale iska noqon lahaydeen oo dembiba aad ka caaganaan lahaydeen allah subxaana wa keeni lahaa marka arinta waxay tahay qofka muminka ah qofka muslimka ah inuu dembaabo waa shay iska abiiciya kullu bni aadam khaa miiqaa jira qofka hadalku hadla aan munaasab ahayn maalintii masaajeer oo qofkii ishiisa ah waxaan ficnayn oo muxuu ah ilah waaa raalli uusan ka ay ku dhici qalbigiisi intay kusoo dhacaysaa adinkiisa intuu ugu tallaabo qaadaya jeebkiisa imisaa ka baxayso rabbi uusan raalli marka gaf qofka uma yara laakiin waxaa loo baahan yahay qofkii inuu daa'iman towbadii daba dhigo oy daba taagnaato marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu caddaynayaa haddii annaga aan malaa'igoo kale ahaan lahaynay oonan dembi la imaaneen alla intuuna qaato ayuu kadibna uma dambowda oo dembi dhaaf alla weydiisata oo alla keeni lahaa marka qofki inuu daa'iman oo abadan istikfaarta iyo iyo towbakeenka u taagnaado waa shay muxuu ahaa aad aad wanaagsan fayastafiruuna kadibna muxuu ahaa dembidhaaf la imaadaan dembidhaaf weydiistaan oo fa yakfir uu dhaaf lahum ayaga baabu qabuuli towbati towbada aqbalitaan la aqbalayo baabkan u baab yahay xataa tatluca ilaahay ka soo dhaalato ashamsu qoraxda min maqribiha dhankaay udhacaysa qoraxda dhankaan ay u dhacdaa maalin waxay imaan doontaa ay dhankan ka soo bixi doonta inta maalinta laga gaaraa inta maalinta laga gaaraa toobadu ay furan tahay sidoo kale maa lam yuqarqir qofka nafta ilaa ay halkan xoolomariidka ay ka imaanin oy qarac ka dhihin intaana waa laga towbada ay furantaay ka mid tahay weyaan hadda waqtigaan ku jirno xadiid sagaal iyo shan iyo toddobaatanaad can abi muusa waxaa la wariyey abuu musa alashcri wey cbdullahi bn qays can nebi wuxuu ku yidhi sal slm qal wuxuu yidhi abu muusa qaala wuxuu yidhi yadahu gacantiisa ayuu fidinayaa bileyl habeenka ayuu fidini muxuu fidinayaa liyatuuba inuu tooba keena musiiu nahaar maalintii qofkii xumaansameeyaha maalinta inuu tooba keena ayuu rabbi u fidinayaa wayabsutu wuxuu fidinayaa rabbi yadahu gacantiisa binahaari maalintana liyatuuba inuu tooba keeno musiiu leyli habeenka qofkii xumaanfalaha oo habeenka xumaanta sameeyey xataa taluca ilaahay ka dhalata ashamsu qoraxda min maqribiha dhanka u dhacaysa ilaahay ka dhalata weyaan addoonka marka habeeni maalin wuu dambaabi marka rabbi subxaana wa tacaala daa'iman wa abadan diyaar buu u yahay inuu towbada aqbalo baabu lxadi boorni cala towba towbada laisku booriye iwalfarxi farxid oo biha iyada lagu farxo rabbi xaggiis lagaga farxa ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can anas ibn malik waxaa radi allahu tacala anhu arda qal wuxuuyidhi anas qaala rasul rasul kale wuxuu yidhi sal l slem allahu alla weyne ayaa afraxu ka farxid badan bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa iyo soo noqoshadiisa min axadikum midkiin ayuu rabbi waqad adalahu alxaal qad adalahu uu lumiyey fii ardin arlo ku lumiyey falaatin ee bahagooyo oo aad mxuu ahaa aad bannaan oon badii biyo lahayn ninkaas faraxa u farxa ka dullacay ritigiisa rabbi waa ka farax badan subxana wa tacala markuu addoonkiisu laabto qof baa muxuu ahaa meel bahgooyo ah oon biyiii baad lahayn riti ku watay ama gaadiid ku watay gaadiidkii ayaa lumay kadibna ayuu ka dullacay ilaaha qadarkiis hashiisii ama ritigii muxuu alaabta saarnayd cunadii cabitaanka u saarnayd ninkaas farxaddiisa ma yaraanaysa siduu ninka u farxa farxaddaas farxad ka weyn ayuu rabbi ku farxaya subxana wa tacala addoonkiisa oo caasi ahaa oo mudnib ahaa markuu usoo laabto ood rabbi ow dembigaygii dhaaf u yidhahda allah ayaa ka fara badan subxaana wa tacaala subxaana wa fii riwaayati riwaayat limuslim muslim muxaa u sugnaatay lallahu alla weyne ayaa ashhadu darnaan badan faraxan xagga faraxa bitowbati cabdi addoonkiisa towbadiisa xiina yatuub markuu toobakeen ilayhi isaga min axadikum midkiin kaana ahaaday calaa raaxilatihi hashiisa iyo gaadiidkiisa biardin arla falaatin ee bahgooye ah ee arladan meelahana carabaha amaba jaziirat alcarab ku yeella oo saxaraha oo kale oo kale wey ama saxaraha libiya hadda ay ummadda ku halaagsanto o kale weyaan meel noocaas fanfalatat kadibna ay ka farabaxsatay minhu xaggiisa wa calayha gaadiidka dushiisa waxaa ahaaday طacaamuhu cunadiisa iyo faataa kadibna yimid shajaratan geed yimid fadajaca hoos saaxday fi iliha harkeeda fadajaca saaxday fii iliha harkeeda weyaan uma intaaqad aysa cafwan fadajaca kadibna saaxday fii iliha harkeeda ama hooskeeda qad ayaysa uu ka quustay min raaxilati hashiisa fa baynamaa waqti huwa isaga kadalika saas uu ku sugan yahay xaaladaas quus iyo haalla-aan iyo raashin la-aan iyo biyo la-aan uu id huwa waaba isagoo bihaa ayadii qaamatan ay dul taagan tahay inda tiisaqaamatan ay taagantahay cindahu agtiisa weyaan fa ahada kadibna wuxuu ku booday uu qabtay bikhiaamiha hogaankii ayuu ku booday hashi hogaankii xiriga ku xirnaa uma qaala wuxuu yidhi min shidat ilfaraxi faraxa darnaantiis wuxuu yidhi waa isku dardarsama ninka isaga marka maskaxdiisii farax dartiis ayaa lala waashay lidalika qofka mararka qaar faraxa waa ka tambadiya yaa qofka markuu aad u farxa dad uu jeclay marka u yimaadaan waxaa laga yaaba waxyaaba aan habbooneyn inuu ku tallaabo qaado ood marar qaar is yidhaahdo isagoo wax wanaajila inuu wax halleeyo waxaan garanayaa nin baa macalimiintu aad u jeclaa ina khiyaar ah aad u jeclaa marka dhowr macallinoo muxuu aha ilmihiisa u dhigay ayaa guriga mar uu yimid kadibna markiiba cabitaan uu dalbay wuu booday hakada catarro ayuu soo qaaday kadibna wuxuu bilaabay inuu catarkii ku buufiyo raggii kankuu buufi ilaa min arasi ila alcaqib saa ugu buufi kadibna siduu waday midow halkaas isha kaga buufiye waa farxa dartii mogta aad buu farxay ninkii marka meeshii caysu rogtay falaha waa catarka aad u kulla meesha caysu rogtay istaal loola carare iyo sheeko kale meesha ka dhacday weyaan marka farxadda mararka qaar waxa laga qofka kale kala dhacdo allaahuma allayu anta adiga ya cabdii addoonkayga waana aniga rabbuka rabbiga ayaan ahay akhta min shiddati alfarxi farax darsi ayuu muxuua u gafay weeyaan qofka asaga marka looma haysto waa qof isku oo farxad dartii marka qofka isaga farxad u farxsoo farxad aad u weyn maaha farxaddaas mid ka weyn ayaad allah subxaana wa tacaala alra'uuf alraxiim alhaniy alxamiid on waxba u baahneen oo bini aadamkay u baahneen ina allaha laghaniy xamiid allahaas ayaa addoonkiisa soo noqodka uu soo noqday ku farxa weyaan intaasna wuxuu rabaa addoonkiisa inuusan cadaabin waa ramad raxmad ilahay u naxariisana addoonkiisa iyo jacayl uu qabo baabu takaruri maqfirati dembidhaafka celcelinta lasoo celceliyay ayuu baab yahay bitakaruri tawbati towbada celcelinta lasoo celceliyay in muxuu ahaa ayana dembidhaafka lagu soo celcelina ayuu baab yahay ninka dembi uu galay qofkii oo tooba keenay waa muxuu ahaa dembidhaafki yaa la siinay kadibna wuu tooba keenay kadibna dembidhaafka ayaa la siinay kadibna wuu tooba keenay wahakada xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo todobaatanaad can abi hurayrata waxa lagu yiri cbdiraxman bin sakri dawsi can nabi wuxuu ka r sal slam fii ma xadiid yaxkii uu nabiga ka warrama can rabbi rabbigiis caza wajal qaala wuxuu yidhi rabbi xadiid اlqudsi ayaa leh xadiidkan adnaba waxaa dembaabay cabdun addoon danban dembi ayuu dembaabay faqaala wuxuu yidhi allahuma allahyow iqfir lii ii dhaaf dembi dembigayga faqaala tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi adnaba cabdii addoonkayga wuu dembaabay danban dembi ana lahu isaga inuu usugnaaday rabban rabbi usugnaaday yafiru dhaaf damba dembiga dhaafo oo wayaud bidembi dembigana dadka u qabta hadduu raba dhaaf haddii kalena u cadaaba inuu leeyahay ayuu ogaaday uma caada kadibna adduunku wuu noqday oo faadnaba wuu dembaabay faqala wuxuu yidhi ay rabbi rabbiyow ikfir lii dembi dembigayga ii dhaaf faqaala wuxuu yidhi tabaaraka watacaala cabdii addoonkayga adnaba wuu dembaabay demba dembi facalima wuxuu ogaaday uu qirtay gartay ana lahu isaga inuu usugnaaday rabban rabbi oo yakfiru dhaafa damba dembiga oo yahudu qabta oo u qabta dadka bidembi dembiga u qabta rabbi dembiga dhaafi kara dembigana dadku qaban kara in leeya ayuu qirtay uu muxuu kobaadsaday weyaan uma intaa kadib caada wuu noqday oo faadnaba wuu dambaabay faqala wuxuu yidhi ay rabbi rabbiow ikhfir lii dembi dembiga igii dhaaf faqaala tabaaraka watacala alla wuxuu yidhi adnaba cabdii addoonkaygu dambaabay damba dembi facalima wuxuu ogaaday ana lahu isaga inuu usugnaaday rabban rabbi yakfiru damba dembiga dhaafa wayahudu bidembi dembigana dadku u qabto intaas kadib ayaa rabbi wuxuu yidhi icmal shaqay oo muxuu ah la imow maa shita wax alla waxaa doonta faqad hafartu laka waan kuu dhaafay ayuu rabbi yihi subxaana wa tacaala addoonkii ilaahay buu usoo noqday markuu dembaabay rabbiyu waan kufay waan turunturooday waxaanan haboonin ayaan ku dhacay icafi rabbiyu kadibna alla waa raxiim waa ra'uuf addoonkiisa aduu marba ku calacalay oo tuugtamay khalaas mar labaad mar saddexaad marka dambe wuxuu yidhi waxaa weeyaan Eh, waxaa weyaan dembigaada waan dhaafay culimadu waxay leeyihin marka macneeda waxaa weyaan haddiiba intaad dembi aad ku dhacda kadibna markaad dembi ku dhacda ay toobuun ka damayn doonta waan ku dhaafa weyaan arrinta marka meeshaan masaail in laga hadla muhiim ah jirta ama masale in laga hadla muhiim ah jirta masalada maxay tahay towbada waxaa weeyaan qofka inuu lacib ka dhigto oo diyaado haddan xumaanoo ku dhacayaa markuu ku dhaca biniyati towba wuxuu leeyahay zinaan ku dhacayaa zinada ayada markaan ku dhaca waan tooba keeni maxaa dhibaata wabaan maaa waan toobakeeni ribo ayaan qaadana waan toobakeeni qof ayaan xamana waan toobakeeni xaram ayaan cuna waan toobakeeni saas sax maata ayada waxaa weyaan qofka markay naftiisa ka qaalib noqoto oo halabat anafs ilana shahwadii ha noqoto waxaa weyaan hafladii ha noqoto shaydaanka ha noqdo nafs alamaara bisu ha noqoto qofka waa laga qaalib noqona isagoo wix u jeeda ayaa muxuua la daraarsiini o la marini oo laga xoog badani xilliga ayadan iimaanka markuu daciifkii wayan imaanku markuu daciifa kulamaa shahwada iyo shaydaanka iyo nafta amaarada ee holaha isbiirsadaan kadibna waxaa weyan qofka la raaciyo xilligaas oo kale qofka markay ka dhacdo isagoo waxaa weeyaan aanan baashaan muxuu ahaa waa towbakeeni baabka uusan oolin markaas iyadoo marka laga hadla laakiin qofkii wuxuuba shaqo ka dhigtay xumaanu ku dhacaya berri aan qaar baa muxuu aha sigaara u cabbi marka markuu sigaarka caburo sigaarka ma iska dhaf sigaarka ma iska daysta ama xumaanta ma iska daysta waa iska noqotay wax alkudhiga qadiyadda noocaas maaha qadiyadda noocaas maaha towbada waad garanaysaa shuruuda ay leedahay nadam iyo go-aan qofki inuu qaatay uusan weligiisin doonali dambaad kusoo laaban doonin muxua dembigaas waxaa weeyaan nasuux inay noqoto towbatan nasuuxa marka iyo xilligii towbada la aqbala inay gaarto laakiin shaygan ah qofkii la hadasho isagoo xumaan ku jira laa ilaha illa allah inuu iska yihah laa waxay noqota alkudhig sax maaha arrin kelimadaas cadamadeeda ay leedahay istikfaarta cadamadeeday leedahay waxaaso dhan in la ilaaliyo oo qofka markuu muxuu aha dembi ku dhaca waa inuu qof naar ku dhacay qof jahanamo ku dhacay midda kale yaa kuu dabaana qaada qof jahanamo ku dhacay oo kale waa inuu noqdo ood saas u gariiro laakiin qofki inuu tartiib iska baarid alacsaab ay mxuu ahaa maskaxdiisa caadi iska ahaato intaa dembi ku dhaca aad sax ma aha iimaankiia meesha aad iyo aad u tabadaray marka midda kale qofku markuu leeyahay dembiga waan kudh waan ka tooba keeni doonaa waryaa kuu damaana qaadi inaad muxuua nafta kaaga bixin kale wuxuu ku leeyahay ninbaa waxaa la yidhi maa tukatid markaasa wuxuu yidhi shan sano kadib aan salaada bilaabi doonaa shan sano kadib ayaan bilaabi doonaa dhowr sana ii dhiman shantaas sano kadib ayaan bilaabi doonaa sax maaha yaa u kafaala qaade yaa leyt haddii aan hubna in qofka shan sano dambe uu joogi wax walbaan samayn lehenay kadibna markaa hal sano ka dhiman tahay ayaa la toobakeeni laha sooma laakiin qofka yaa wax ka ogsoon inaad maanta caawa inaad mxuu aha inaad berri gaari arrinta ayada dadka way wada yaqaanaan xaqiiqatan bini aadamka wax ka qalbi adag lama arka xoolaha waad aragteen iyo xayawaanka meel haddii lagu gala oo dhurwaa amaba libaax ama wixii la midka ay ku galaan looda iyo wixii la meeshii haddii markay soo marayaan way irdhoonayaan way gulaadayaan way ka cararayaan sooma laakiin bini aadamkii dhammaanteen maalin walba ya watashhadu kula yowmin dafna khillin qof saaxiba iyo qof qaraaba ayaa maalin walba aan muxua saa loo siibi oo la hebel wadnaha istaage dadka ugu awooda badnaa hadda maanta tusaale ahaan dalkan wasaaradda arrimaha gudaha ninbaa hayso sooma waa ninka ugu awooda badnaa markii laga hadlo yacni dalkan aan joogna awood ahaan iyo quwo isagoo lala tashanin oo ballansan oo doorasho iyo dowladnimo dambe iyo howlo iyo isu diyaarina ayaa aayar loo yimid qul yatawafaakum malaku lmowt aladii wakiila bikum aayar baa laga siiyey ma ninkaana islahaa maanta qabrigaad ku jiraysaa xaaraan wallah kala wallah abadan isma lahayn waqis calaa dalika muslimi gaalna oo u siman yihin geerida oo muxuu looma eh, inta loo xaluusho kaligood maaha maalint walba waxaa gaaladan way dhintaan muslimiinta way dhintaan lakin farqiga u dhexeeya fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi اsaciir waynasal allah an nakuuna min alfariiq aladi yadkhul janna marka masalada toobakeenka waa inaynan halkudhig iyo ciyaar noqonin oon ilahi subxana wataala xurumaadkiisa iyo cafigiisa aana lagu ciyaarin lagu circiyaarin weya qofka hadduu tooba keena toobadaasuu ku dhegnaado laakiin xadiidka wuxuu caddaynayaa mahmaa camila alinsaanu min dembin faraxmat ullah wagufraanuhu wa yani raxmatuhu awsac saas ayaa marka ayaa xadiidka uu caddaynaya weyaan ayb baabu qabuuli towba towbada la aqbal ayuu baabu yahay wain katurat dunuub dunuubta haba badatee dembiga inkastood la ekaada in towba uu leeyahay ayuu mxuuha baabkan u baabaya cabdullahi bin cabaas radi allahu tacala anu wuxuu qabaa in qofka qaatilka uusan towba lahayn isagoo mxuu ahaa ka duulaaya oo mxuu aha ka socda amaba eh, eh, ka dhaqaaqaya eh, inta uu rabbigan subxaanahu wa tacaala isdabadhiga waciida waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaؤuhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaba yani intabadhig arka intaas markuu eegay w wax tooba u le laakiin jamaahiir ahlicilm min alkhalaf wasalaf waxay qabaan in u toobo leeyahay waana ka noo imaan doona insha allah taala xadidkan xadid sagaal boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can abi saciid xalig radi allahu taala arda wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi kaana waxaa ahaaday fii man kaana duulkii ahaaday qablakum hortiin ummadihii idinka horreeyey rajulu nin ayaa ahaaday qatala dil tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal lafood dilay fasa'ala wuxuu weydiiyey marka can aclami ahli اlardi ahlu ardada iyo dadka adduunkan jooga iyo magaalada iyo wadanka u joogay qofku u aqoon ayuu muxuu weydiiyey fadulla kadibna waxaa loogu farfiiqay oo la tusay calaa raahibin mid muxuu ah caabida qof iska cibaadaysto oo muxuu ah suufi ah, ayuu muxuu ahaa farta loogu fiiqa weyaan raahibka waa qofka sawmacada iyo inta buul suufiyad samaysta meelaha ku cibaadaysto oo taqriiban dadka inta badanna intaanan cilmiga lahayna waxaa laga yaaba inay calibu haystaan oo hubkii culmmada ama lebiska culimmada u iran yahay cimaamadii u iran khamiiskii u iran waxaa weyaan eh, lebiskii ahlucilmiga ayaa mxuu ahaa saaran weyaan inkastoo hadda isku lebis la noqday ahlucilmi iyo iyo hayr ahli cilmiga isku lebisa la noqday faataahu waa u yimid marka faqaal wuxuu yidhi inahu isaga qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal nafood ayuu dilay isagaa isku jooda weyaan fahal lahu isaga miyay u sugnaatay min towbatin towba faqala wuxu laa maya faqatalahu mxu naftuu ka jaray isna waa dili weeyaan fakamala bihi miatan boqol ayuu tira ayaa meel xun ka taallayo boqolka ayuu muxuu ka dhammaystirtay uma intaa kadib sa'ala wuxuu weydiiyey can aclami ahli ardi ardada dadka jooga qofku u aqoonta roon fadulla waxaa la tusiyay calaa rajulin caalimin caalim ayaa marka ninkaan ayaa nin caalima ficlan caalim buu ahaa faqaala wuxuu yidhi inahu isaga qatala wuxuu dilay miata nafsin boqol nafood fahal low min towbatin towb miyuu leeyahay faqala wuxuu yidhi nacamha waman kuma yaxuulu kala teeda oo kala dhexgeli baynahu isaga wa bayna towbati isaga iyo towbada dhexdooda yaageli qofka isagoo boqolka nafood dilay intaliq aad ilaa ardi kada wa kada arlhebel heblaayo aad weeyaan fa ina biha iyada ayay ku sugnaaday onaasan dad baa ku sugnaaday yacbuduuna caabudaan allah la weyne facbud caabud allah la weyne macahum ayaga la ayaa loo baahan yahay halkaas aad weyaan walaa tarjic ilaa ardika arladaha usoo noqonin fa inaha iyadaa ardu su'in waa arda xumaan aad ku samaysa weyaan ama xumaan baaba tuuranba fanalaqa wuu tegay xataa idaa nasafa markuu bartameeyey aariiqa jidka ataahu mowt malakumowtga u yimid marka naftiga laga qaaday fakhtasabat kadibna waxaa ku dooday fiihi isaga ay fii qabdihi malaaikatu aramati malaaigta ramada iyo malaaikaة alcadaabi malaaikaة alcadaabka faqaalat malaaikaة اramati waxay tidhi jaa wuu yimid ninkan isagoo tooba keenay muqbilan la soo aaday biqalbi qalbigiisa ila allaha la weyne wa qaalat malaa'ikatu alcadaab waxay tidhi inahu isaga lam yacmal muusan samaynin khayran khayr qatu weligii faataahum waxaa u yimid malakun malag ay u yimid fii suurati aadamiyin sawar iyo muuqaal bini aadan lah fajacaluhu waxay ka yeeleen baynahum dhexdooda ay xakaman inaad kala saaro garsooro ayay ka dhigteen weyaan faqala wuxuu yidhi qiisu waxaad qiyaastaan ood mitrisaan maa bayna alardayn labada ardood intuu dhexaysa waxawa qiyaasa oo mitr saara weyaan oo kilomitr iyo mxua waxaad saartaanba saas ku qiyaasa fa ilaayatihimaa toodii kaana wahadhaadna mid dhow fa isaga lahu isaga usugnaata arada ayada xaggeed ayaa la aadinaya faqaasuuhu way qiyaaseen fawajaduu waxay heleen adnaa inuu dhow yahay ila alardi arada allatii saa araada uu doonay faqabadathu waxaa la wareegtay oo qibdootay malaaikatu raxmati malagta ramada qiblootay marka dembiga in la ekaada ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhaafayaa ya bna aadam low ataytanii biquraabi اlardi khaaaya uma laqiitanii laa tushriku bi shaya laataytuka biquraabiha maqfiratan alkitaab alkhaamis cashar kitaabka shan iyo tobanaad oo maqsadkii cibaadaadka aan ku soo jirnay ka ah muxuu ahaa kitaabka shan iyo tobanaad ka ah alimaanu alimaanu dhaaryaalka la dhaarto huwa nuduru nadarka la galo ayuu baabkan u baab yoobay nadaryaal jamcu yamiin weyaan aymaanta annuduurna waa jamcu nadrin dhaaryaalka qofka ay dadka ay dhaartaan iyo nadaryaalka dadka ay nadraan ayuu baabkan u baab yahay alfasl اlwalu fasalka koobaad alaymaanu dhaaryaalka ayuu baabkan u baab ayuu fasliya weyaan baabu nahi reebiskraab ayuu baab yahay baabkan can ilxalifi in lagu dhaarto bikayr illahi alla waxaan ahayn in lagu dhaarto qofka ama naftiis ku dhaarto ama waalidkii amaba muxuu aha dhagax uu ku dhaarta amaba shaar buu ku dhaartay ama gar uu ku dhaartay ama ilaa dalik aya muxuu aha makhluuq oo allah anan subxaana wa tacaala ama uu nabiga ku dhaartay sal l slm intaba inay bannaaneen ayuu baabkan u baabiyen xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can cumar bn khataab waxaa radi allahu tacala anhu arda amiiru lmuminiin qaala wuxuu yidhi cumar qaala lii rasul uxu yidhi sal slm ina allaha la weyne yanaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum abayaalkiin qaala cumar wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartay maa xaliftu maanan dhaaranin biha iyada mud samictu goortii aan maql laga bilaabo annabiya nabigan daakiran anoo xusuusan walaa aairan anoo sheegaadha amoo xusuusan nacam daakiran anigoo muxuu ahaa u qasda weyn caamidan daakiran anoo u qasdi walaa aairan ama anoo cid ka soo rari oo hebel ayaa ku dhaartay aabbihii oo kale anoola weligay muxuu ahaa maalintaa kadib ma marka annaga waa taqaanaa soomaalida arinta ayadu weli way ku dambaysaa inkastoo aad iyo aad loo hufay culimmadii khayr allah siiy warnimiyo dadkii akhyaarta ayoo hore oo soo gaaray xiliyo hadda un adiga soddon sano amaba un wixii ka yara horreeyey soo gaaray way garan karaan xaaladda lagu sugnaay ilaahay rasuulka maba la kala reebi jirin qofka ilahay rasuulkan ku dhaartay way yaraatay aad ba u weli way jirtaa ilaahay rasuulka dadki hore weli qaar baa ku dhegan laakiin hadda waxaan isleeyahay waxyaabaha ilaah khayra siiy dadkaas iyaga ah oo wanaaggaas ummaddan horseeday xaaladihii lagu sugnaa ad garanaysaan dukani lama arki jirin sheekh xasan xuseen waa taqaanaan habeen habeen dhexdaas muxaadaradii ramadaanka istiqbaalkii ibrahim filaya halkan ka jiray ninka isaga ah mar aad kelimo ka jeeda meel xaflad ahayd oo iskuol lagu furaayo wuxuu yidhi kun iyo sideed iyo lixdan kalaahaydan fila markuu yidhi saasaan qiyaasaya haddii aanan khaldamin ayaa wuxuu yidhi geyiga soomaaliyeed meel kastaba hatay gabar aan guursado dukataan ka waay lixdan iyo toddobadii wuxuu baaray uu raadiyey gabar da'yar oo dukato salaad ilaahay dukato subxaana wa tacaala oo an guursado waa sheekh xasan xuseen ummaddarna way waana duuban tahay waa la yaqaanaa waa lixdan soo gaarnay ayadoo wax dayarho dukana aanan la arkin wuxuu leeya meel baan mari marka dambe meel aqsad soomaal soomaalida <laughs> darafkeeda meel ayaa nin muxuu ahaa suufi ah oo hal gabaraho muxuu ahaa eh, dukata dhalay ayaan u tagu yidhi meeshiia muxuu aha gabadhii ima qancinin taban waa iskaga soo tagay si isfahmayeen miya ma aqaan kadibna waxaa lagu qasbanaaday in dumar aanan tukanaynin la guursada si salaada loo bara waay mixnad waxay noqotay marka gabadhii markay tukan waa inay dhumatule waa inay ka dhumata dadkii islaamihii iyo kale iyo naadiim waalinta acuudu billah mahabar waaye laatan salaada tukani ya in la yidhahda saasuu le sheekh marka waxaan kala jeedaa heerkaasaa hadda la soo maray gumtuunooyinkeenna waa taqaanaa soomaad arkeen ikhwaani sooma gaarin mise lama soo gaarin waa la yaqaana yaa ka shaqeey wax yagahay qofka markii ay adna dhibaato qabsata awal maa yalja aabbahii aabbihiisow iyo sheekh cabdilqaadirow saasay ahayd waad garanaysaan hadday ahayd alaan warwaxaas yaa ka shaqeey wixii yaa tirtiray ummaddii yaa ka baabi'iyey xijaabkan arka qur-aankan sida loo akhrina arka masaajidahan camiran arka da'yartaan hadda raggaa meesha fadhida inta garguuyor aniga yaa kaloo muxuu aha fadhiya meesha inta hadda eraan aniga sheekh xuseen iyaana weli hayar laba iyo saddex iyo xaaji share iyo in yar waa raggaan kale kulli waa da'yar soo ma waxaan kala jeedaa marka yacni waxaas intay ka yimaadeen rag baa ka shaqeeyey ragga ayagaah fadliga aynugu leyn maxay tahay rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan war dadkaas fadliga aynugu leeyihiin in la caayo in la tuhma inay wax qabeen in la ogaada waxaa weeyaan annaga nicmaan iskaga jirnaa yuhdamu hada diin curwatan curwa ida nasha'a fi lislaam man laa fi ljaahiliya diintan gobol gobol ayaa loo burburiyaa markii islaamnimada ay ku dhex barbaraan dad aan jaahiliyad soo arkin gabdhihii hadda xijaabka lagu kari laayay maxaa yeelay waxay hooyadooda oo xijaaban oo asturan oo niqaaban oo salaadii loo kicina oo hakada ay ku barbaareen marka wixii shay iska caadiya ah, caadiyos waxay dhihi jireen ay u noqoto mogta laakiin qofka markii aad meel cidla intuu wax ka soo bilaabo ya hadda waad aragteen ganacsiga kasoo ka kasoo qaata dadka ka soo bilaabeen meelo hoose aad u liidan oo kaba buraash harkagab wamaa ilaa dalika yani dhibaata ka soo bilaabeen dhaqaalaha siday ugu dadaalayaan siday u xifdinayaan siday u kontarolayaan siday u sadaqaynayaan siday alla ugu mahadaynayaan subxaana wa tacaala waa la yaaba ilmihii raggaas ay dhaleen balhaye qiiso qiyaasa marka waa mubadiriin waa laamubaaliin waxaan garanaya oday beri meel xinaa keli yidhah oo ku taalla sacuudiga madiine agteeda ku taallaan taraawiix ah. waa annagoo dhowra salaad tarawix dujinayn kadibna afarkii marka la gaaro odayaal marka waxaa fadhiya sacuudiga duqoobihii hore aad u duqoobay oo taqriiban sagaashan jir boqol qaar ku dhow ayaa afur afurka marka waa la wada afuraa markii salaad la soo tukado kadib afur badaa loo fariisani afurkii marka la fadhiya ayaa oday sheekh cabdikariim sanaytaan camri aabbihiis inuu hayaan filaya nin caalim oo faqiiha aabbihii ayaa markii lasoo fadhiista ayaa wuxuu ilaahay ou nicmada hanoo qabanin dee waxaa la keenayaa cunno yacni biasnaafi acaam min baadiy w laga helay caanihii geel iyo hilibkiisa laga soo bilaabo ilaa khudaartii mxuua laga keenay yurub iyo maraykan iyo iiraan iyo dhan walba laga keenay nicmo nooc walba ayaa halkii lasoo dhoobi waa meel saxra ah markaasaa markuu wuxuu arka ilin baa marka imaanay ilaa cunada ay noo qaraaraato wuxuu leey allahuma laa tajcalhu istidraajan arrin muxuu ahaa nagalu kadiye oo waxaa weeyaan inta un nagula su kadibna nagula halaag ha nooga dhigin ila wuxuu ujeedaa dhalinyaradii shukri la-aantooda iyo inayba xataa nicmadan dareensaneen gaajada ayaga ay soo mareen iyo siday ahaayeen iyo nicmadaan timid tahay ayuu marka ka shukrinaya waxaan kala jeedaa marka way kala duwan yihin marka dacwadan dadkii soo xaabiray oo xaaladaas culayska badan la soo caasiray iyo dadkan maanta iyada oo nicmadan lagu jiro ku dhashay oo ku barbaaray heer waxay gaareen in marka raggii dacwadaas intaas soo mariyey ay yidhahdaan waa murtadiin waa culamaau suu kan kale weeyaan marka ina iska bayraaan iska ciyaaraan ma garat arab geelma aragt inay iska badboodaan saas weeyaan waryaa iyo afartiga waxu shegay raggaas war waa loo sheegay dhallinyaradaas waxaa loo sheegay sida dhabta diintan soomaalida waxay dhahaa markay qofka aad inaad meel adag aad ka warrabo anaa usoo kaaga cabi sooma dhaha diintan dad muxuu ahay ah, rafaad badan usoo maray oo xubsiyada ugu jiraan oo iyagoo muxuuaha tobaneeye ah hal malig tiir la wada saaro la wada toogto waad garanaysaan rubuc iyo sudus iyo lalahaa jin lalahaa raggii yidha ruuxaas wax jira maaha tiira alloo saara waa la wada halaag waad garanaysaa ya ka sheekhaad wuxuu leeyahay waxaan soo gaarnuu yidhi faadima tukatay tukatoy yacni waa magaalo dhan waa beel dhan oo dad dhan waa la jooga oo faadima tukatay ay ku jirto washahida shaahid min ahliha microfoonka maku ribaa sheekh ayib nasal allah asalama alcafiya marka nicmadaas nimiga aan ku shukrin oo diinteenna aan ilaashana nacam eh, baabulxalif dhaar lagu dhaarta iyuu baab yahay bilaata bilaati sanamka liyo laata in lagu dhaarta soo halkaa ma gaarin dhaar lagu dhaarta ayuu baab yahay iyo alcuza labadaa sanam cuze iyo laata la yidhahdo laataha waxaa iska lahaan jiray niminka la yidhaahdo reer aqiif ee aaif degnaan jiray ayuu ilaah u ahaa cuzahana waxaa weeyaan niminka reer qatafaan ayaa yana iska lahaa oo sanamaad u ahay qolo walba sanam gooni <laughs> ay leedahay oy caabudaa soomaalidan waa lahaan jirtayo qolo walba waxay leedahay awliye gooniya sooma qabri gooni ay gooni u booqdaan sheekh weys waa laisku lahaa filaya ummadda waa wa sheekh fari weyn uma dhexey la socda ikhwaani fari aad weynna udhexey hofahmina waxyaabaha lagu samaynaya hadda sheekh weys qabrigiis lagu samayn jiray bioley waad rag odayaasha dii hadday ka sheekeyan waad yaabaysaan waxyaabahaas in waxaan jeclaan lahayn dadka akhyaarta odayaasha oo soo haleelay wixii dhici jiray inay ka warramaan oo dadka ay ugu warramaan markaas waxaan maxaa ahay garka dhowaa meelaha war sheekh shaqayso qabtay raggaan raggaan shaqooyin badan wax badan dad badan baa naar geli laha oo lahaa ayib falyaqul ha yidhaahdo qofkii ku dhaarto qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarto cafwan xadiis sagaal boqol iyo sideetanaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slam man xalafa qofkii dhaarto faqala yidhahdo fi xalifi dhaartiisa wallaati baan ku dhaartay walcuza labadaas sanam oo xunxun aan ku dhaartay yidhaahdo falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila allah ila islaamnimadii ayuu meel ka maray weyan dhankalu kaga baxay waman qaala qofkii lisaaxibii saaxibka u yidhahdo tacaal ni qamirka aan qamaarkii xaaraamta ahaa aan wada ciyaarne oon qimaar mxuaha eh, wada dheelne falyatasadaq ha sadaqaysto xumaan buu ku dhacaye ha sadaqaysto culimada qaar waxay leeyihiin xoolihii aad qabaan ka hel ha sadaqaysto lakiin arrintayda arrin eh, laga xoog badan weyaan qofka asaga dembiguu ku dhacaye hadalkaas uu ka dhawaaqaya hadal munkar oo aad u liidana sadaqaa la baxa weyaan baabu man xalafa qofku dhaarta yamiina dhaar dhaar ku dhaarto oo fara-aarka hayraha khayran minha khayr badan muxuu samaynayaa waa soo socotaa xadiis sagaal boqol iyo ko iyo an abi hurayraa radi allahu taala arda qal wuxuu yihi abu hurayra ictama waxaa ku mugdiyeystay oo xilli mugdia ku gaaray rajulu ninaa cinda nabi nab ku dahay ood ku mugdiyeystay xilli mugdi ayuu ku gaaray uma intaa kadib rajaca wuxuu laabtay ila ahlihi reerkiisa fawajada wuxuu helay wuxuu la kulmay asibyata caruurtii qad naamu iyagoo saxday fa ataahu waxaa u keenay ula yimid ahluhu reerkiisa biacaamihi cunadiisa fa xalafa wuxuu dhaartay laa yakul lisucunaynin oo ilmihii malaha ayaa iyaga cunilaalan dhegamiya ay si wax u dhacaanba min ajli subyatihi caruurtiisa awgeed ayaad u yidhi uma kadib badaa waxaa u muuqday lahu isaga inuu cunada cuna weyaan faakala wuu cunay caruurtii cunay inaan la siinin ama inuu la cashay inuu rabay iyo wix la midka weyaan faataa rasulla rasuulka alla ayuu yimid sal slm dalika arrinkaas ayaad u sheegay isaga faqala rasul wuxu yiri sal l slam man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarto oo fara arka hayraha ayrkeed khayra minha ka khayr badan falyatiha la yimaado oo mxuu ahaa wixii khayrka hala yimaada waliyukafir can yamiinihi yamiinta iyo dhaartiisana ka kafaaro guta kafaaratulyamiin maxayt marka kafaaratuyamiinka waxaa weeyaan fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin toban miskiin in la quudiyo min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum amaba in la huwiyo in cawrada asturaysa oo salaad ku dukan kara kiiba la siiyo tobankaas aw taxriiru raqabatin amaba qoor la xuray intaba qofka duusan awoodi karin muxuu samaynayaa siyaamu alaaa ayaam saddex maalmood inuu soomo saas weyaan kafaarat alyamiinka taas ayuu la imaanaya qof hadda kafaaratyamiin samayna waaba yaryahayba dhanka sacuudiga marka la joogo aad culimada waxaa loo weydiiyaa oo aad loo weydiiyaa kafaarat alyamiin qofka dhaarta u dhaartay asagoo kafaaro gudara ayaad arkaysaa oo xoolo kafaaro bixira oo saa u yaaca laakiin annaga maba dhaarana miya oo dhaarba ma lihin mise in kafaaro ay ku waajibaysa maba ogsoonin wallahu aclam arrintaas bal dib aan ugu noqon baabulyamiini laqw dhaarta muxuu ahaa dheleesha fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min asati ma tucimu ayadaas wayaan middan oo saddexda maalmood ahna waxay culimada kaga qaadanayaan arinta xajka arinta xajka weyaan oo maxduuraat alxajka qofka ku dhaca <clears throat> baabyamiin laqwi yamiinta iyo dhaarta wax kamasooqaadka ah ayuu baabkan u baagayahay xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo sideetanaad can caaishata waxaa radi allahu tacala an ardaha unilat qaalat waxay tii unzilat waxaa la soo dejiyey hadihi alaaya aayaddan ayaa la soo dejiyey aayaddan maxay tahay laa yuaahidukum allah alla weyne idinma qabto oo idinma ciqaaba bilaqwi dheeldheesha iyo macno darida fii aymaanikum dhaartiina hadalka laqwiga ah hadalka laqwiga hadal kalaamka faariqa ah oon macno ku dhisnayn malayacniga ah fii qowli rajuli qofka amaba ninka hadalka u yidhahda ayuu rabbi kusoo dejiyey laa wallah wabalaa wallah maya wallaahi iyo haa wallaahi oo aska saas ah, carabta aad bay balaa wallaahi ilaa wallahida aaday ugu badanta wallahi saas ma wallahi waa sidaas saas waa ku badan soomaalida xataa aad u yaqaanaan arrinta ayada marka waxaa weeyaan laa yu'aakhidukum allahu billahu fii aymaanikum taas ayaa loola jeedaa ayay kale ayay ku fasirtay radia allahu tacala ardaha oo laguna soo dejiyey baabulyamiin alkaadiba dhaarta beenta ah loo yaqaano bayna qowsayn alkhamuus ee qofka dembiga iyo naarta iyo muxuu ahaa xumaanta tiimbisa oo saa u gelisa ayuu baabkan u baabay weyaan xadiid sagaal iyo saddex iy sideetanaad can abi umamata laga wariyay albahili ana rasul lah sal sl slam qal wuxuu yihi abi umama qala rasul lah sal slam qala rasul can abi umamata laga wariy ana rasul lah rasulka sal slam wuxuu yidhi man iqtataca qofkii jarto oo goysta oo la go'a xaqa mri'in qof xaqiis muslimin ee muslima biyamiinihi dhaartiisana muxua ku goosta faqad wjaba allahu alla waxa u wuxuu waajibay lahu qofka isaga naar naar buu waajibiyey waxarama calayh jana jannada waa ka xaaraan yeelay xaq qof muslim aad leeyahay ayuu intuu kitaabka u baalmaray sida lehi jiri amaba uu ku dhaartay ayuu muxuu ah go' siistay wallaahi i bilaahi itallah anaa iskale intuu yidhi ayuu la ruqay oo saas moo loogu xukumay qofka asaga ilaahay waxaa weeyaan wuxuu waajibay naar jannadan uu ka xaaraam yeelay weyaan waa waciid axaadiista waciidka ka ood xaqaas ku qaatay haddii shay fudud uu yahay nabi allow bal ka warran yaa rasuulallah qaala wuxuu yidhi wain qadiiban haba ahaado oo min araakan caday ah laan caday ah laan ha ahaata wuxuu qofka ku dhaartay ood xaqa muslimka aad goostaye ilaahay naar buu waajibiyey jannana ka xaaran yahay axaadiistan waxay ka yihiin axaadiista waciidka oo goodiga ah oo allah subxaana wa tacala uu nooga goodiyey calaa lisaani rasul i sal slam wakadalik fi lqur'aan marka in qofka ay ku dhacdana waa suuragal oo asal ahaan waa sidaas inaad allah subxana watacala iska cafiyana ayadna waa suuragal bitawba iyo wamaa ila dalik iyo bicafi illah caza wajal bishafaacati shaaficiin iyo wamaa ila dalik lakin kolleyba xaqa bini aadamka waa halis yukfar lishahiid kullu shay ila dayn waa tii aan daynta xataa qofka shahiidka ah inaan lagu dhaafayn dembigiisa ayaan soo marnay aan daynta loo dhaafaynin baabu lyamiini calaa niyati mustaxlif qofka ku dhaarina niyadiisa ayay dhaarta ahaatay qofbaa ku dhaariyey dhaarta aad ku dhaariyey adiga marka niyadaada ma aha wuxuu ku yidhi ku dhaara inaadan kitaabkaan lahayn markaasaad tiri wallaahi waxaan ku dhaaranayaa kitaabka inaan lahayn marka niyadaada maxaa ku taagan inaad kitaabka aan leeyahay cafwan niyadaada maxaa ku taagan kan ma ku kale ood qab adiga leedahaad ku dhaaranaysaa taas macno ma kuma dhisno qofka ku dhaarina adiga niyadiisa unbaa muctabara ah. ama qaadiga ha noqdo ama qofkii xoolihilaa ha noqdo qofka ku dhaarinaa niyadiisa umbaa la eegaya marka dhaarta ay noqoto ee waxaa weya niyadaada wax macno ay ku dhisantahay lama arka weyaan xadiid sagaal boqol iyo afar iyo sideetanaad can abi hurayrat xaal radi allahu tacala arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul a wuxu yiri sal dhaartaada calaa maa ayuu ku guntamayaa yusadiquka calaa maa shay ayuu ahaaday ama ku guntamayaa yusadiquka ku rumaysta calayhi isaga saaxibuka saaxibka dhaarta aad dhaaratay qofka saaxibkaa ah siduu u rumaysta unbayta weyaan ee adiga sidaa rabta waqaala camrun camr ayaa wuxuu yidhi yusadiquka bihi saaxibuka saaxibkaa uu kugu rumaysto baabun fii yamiin nabi sal sl nabiga dhaartiis ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo sideetanaad can cabdillahi bni cumar waxaa la wariyey radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi abdullahi bni cumar kaiiran in badan oo mima kaana mima kaana u ahaaday annabiyu nabigana sal slm yaxlifu mid dhaata muxuu ku dhaaran jiray laa maya wa muqalib alquluub allihii quluubta fogaayey ayaan ku dhaartaye alfasl athaani fasalka labaad annadru nadarka ayuu muxuu ahaa u fasal yahay alimaan ayaan soo mardhaarihii kana waa nadarkii baabun alamru biwafaai nadri nadarka qofka duugara inuu oofiye faridlisfar ayuu baabkan u baabya xadiid sagaal boqol iyo lix iyo sideetanaad an cabaas waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana sacd bna cubaadata saxaabigaas radi allahu tacala an arda istaftaa wuxuu su-aal weydiiyey ood fatwo weydiiyey rasul rasulka al sal slam wuxuu yidhi wuxuu ku camal falay marka iyadaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun faqala wuxuu yidhi ina ummii hooyaday maatat way geeriyootay calayha dusheedana waxaa ahday nadru nadar faqala wuxuu yidhi aqdihi faqala wuxuu yidhi nabigeena aqdihi ka gud iqdihi ka gud iqdihi ka gud canha ayuu nabig yidhi alay sl slam ayaa nadar lagu lahaa waana geeriyootay marka maxaan sameeyaa markaasaa wuxuu yidhi nabigeena calayi slat nadarka u gud oo wixii ay ku nadartay ka gud xadiid sagaal boqol iyo todoba iyo sideetanaad can ibni cumar waxa lg cbdulahi bn cumar bin khadaab radi taala anu arda sa'ala nabi nabigan ayuu weydiiyey qaala wuxuu yidhi cumar kuntu waxaan nadartu mid nadray fi ljaahiliyati wakhtigii gaalnimadii aan ku sugnaanay an actakifa inaan ku ictikaafo leylatan habeen fi lmasjid alxaraam masjid alxaraamka kacbada ay ku taallo inaan ku ictikaafo ayaan ku nadray anoo jaahiligii wakhtiga gaalnimada ku sugan qaala wuxuu yidhi fi binadrika nadarkaada ofi weeyaan saasuu nabigeen cadi sal slm yuufuuna binadri waxyaabaha sifaadka muminiinta lagu yaqaana ka mid tah wayakhaafuuna yowma kaana sharuhu mustaiira baabu nahyi reebil iska reebayuu baabkan u baabiya can nadri nadarka sidiisaba qofka inuu nadarka shaqo ka dhigto ood muxuu ahaa ilaahu haddii aad saa yeesho waxaa ayaa mxuu ayaa iga muxuu ahaa nadar ah ama haddii aan waxaa helo waxaasa iga nadar ah inuu shaqo qof ka dhigta diisu diid ayuu baabkan u baabyahay culimada marka masalada nadarka saddex qowl ayaa ku jirta jamhuurta ahlucilmigu waxay qabaan qofka inuu nadarka ku kaco inay karaahiyad karaahiya inay qabaan xadiidkii waxaa u daliil ah daliishanayaan waxaa weeya nadarka wax uu keena ma lahan yustakhraju bihi min albakiil qofka bakiilka ah ayaa wixii gacantiis ku jiro lagaga soo baxaa waxa weyaan wuxuu leeyahay nin waxbixiye maahan waa wax ku dhegan markaasaa wuxuu ilaahay ilaahayow haddii aad ganacsiga iyo hawlaha iskugu kaadiso ama tijaarada ay nabadii ugu timaado boqol kun ayaan bixinayaa war ayaa kugu qasbabkaas marka sideedaba in nadarka lala imaado karaahiye waa ay culimada jamhuurtooda qabaan rag uu ibnu taymiya ka mid yahayna raximahullah wuxuu waxay qabaan oo kooban ayagan dhowra in ay xaaraanta inuu nadarkasiisaba xaaraan yahay ayaga oo ka duulayaan xadiidkan soo socda weyaan tan saddexaad waxaa weeyaan inuu nadarka sunno ama mustaxab yahay taana imaam nawowi imaam alqurtubi rag ayaa qabaan marka nadarka sidiisaba qofka hadduu nadar wax nadro ha oofiyo oofinta hadal ma ayada waa shay aad muxuuaha looga baahan yahay qofkana eh, inuu eh, mxua nadarkiisa guda lisfaray weyaan aayadda qur-anka laisku faray ama lagu amaanrabbi u ammaanay sidoo kale nabigeen u amray sal slm <clears throat> laakiin qofka inuu nadarka tilqaa'iyan ugu dhaca arrinta ayada waa laga habboon yahay jamhuurta saas qabaan xurmadana rag ayaa qaba inuu nadbi iyo sunno yahayn rag baa qaba weyaan raximahum llah raxmatan wasica xadiid boqol iyo todob sideed sideetanaad can ibni cumar lagu radi allahu tacala anuma qawlihi abdullahi bn cumar nahaa wuu diiday annabiya nabiga sal l slam can ilnadri nadarka ayuu nabiga diiday qaala wuxuu yidhi isaga laa yaruddu ma reebo shay-an wax kugu soo socday kaama celiyo wainamaa in kale man yustakraju waxaa lagala soo baxaa jeebkiisa oo wax lagaga soo saartaa bihi ay binadri min albakiili qofka bakiilka jeebkiisa umbaa lagu baartaa oo wax lagaga soo saarae wax kaloo mxuu ah uu reebaa ma jira ayuu nabiga caleh sal slm marka culimada lahnadarka waa mxuu ahaa xaaraan weeyaan amaba karaahiyana kana u daliishanaan weyaan baabu nadri nadar ayuu baabi fi aaca qofka aad aaca la ku nadro muxuu samaynaya baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can caaishata waxaa la wariyay um lmuminiin radia allahu tacala anu ardaha asidiqa binti sidiiq qaalat waxay tiri caaisha qaala nabi nabig wuxu uri sal slm man nadara qofkii nadra an yutiica allaha allaweyne inuu aeeca falyutiichu allaweynaha aeeca waman nadra qofkii nadra an yacsiyahu inuu alla ku caasiyana falaa yacsiyuusan ku caasinin saasuu nabigan sl slidan inama nadru iaaca nadarka markaas wuxuu noqonaya aaca haddii aad aaca ku nadarto aacada lemow laakin macsiya haddii aad ku nadarto haddii ay saa dhacda raximkaan goynaya ama saasaan yeelaya ama heblaan dhib ugeysanaya ama wamaa ilaa dalika waan noo imaan doonta insha allahu tacaala eh, arrintaas arrin eh, waxaa weeyaan ku dhow macsiyada inaan la ogolayn ayb baabu man nadara qofka nadra ayuu baab yahay almashya socod inuu muxuu ahay gobollo iyo meelo fogfog hadduu yihahdo qofka maalan inaan mandheero u lugeeyo eeralla ugu nadri oo kale ama xajka inaan laku aado ayaan muxuu ahay oonan waxba fuulin ayaan ku nadri oo kale qofkaan muxuu samaynaya nadarka xadiid sagaal boqol iyo sagaashanaad can anas waxaa lagu radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal slm raa wuxuu arkay sheekhan waayeelah odayah yuhada la hadaafiyo ama la hadaafinayo ama la dandaaninaayo dadaaminayo saas laba qofa gabasa ugu wada kaasaa loo wadaa nin waayeelahoo aad u rafaadsan bayna ibnaahi labadiisa canug ay mxuua labada garbood haayaan qaal wuxuu yidhi maa baalu haada kana xaaladiis maxay ahayd odaygan garbaha la haayo oo mxuu ah la eh, hadaafina muxuu ahaa qaaluu waxay yidhahe nadara wuxuu ku nadray an yamshiya inuu lugawo inuu lug xajka ku taga ayuu ku nadri weyeen qaala wuxuu yidhi ina allaha la weyni hani can tacdiibi hada kan inuu cadaabo e ina allaha la weyni can tacdiibi hada kan cadaabitaanka u cadaaba nafsahu naftiis u cadaaba la haniyun mid ka deeqtoomo weyaan ilaahay addoonkan naftiisa cadaabkaad cadaaba oodna weliba u haystaa alla u dhawaana alla waxaas waa ka deeqto umana baahno saasuu nabigeen cala sal slam wa amarahu nabigu wuxuu faray an yarkaba inuu mxua ritigiisii ama faraskiisii ama dameerkii gaadiidka uu watay ama gaadiidkii la saara ayuu nabigeena faray sal allah alay slam baabun laa nadar il wax maslaxa ku sugan ma lahan maslaxa maogtay sideeda markaa qofka aad waxaan samayna waa inay wax maslaxa ama adduunya ama aakhira ay ku sugan tahay maslaxadan ay ugu sugantay qofka inuu mxuu aha lugeeyo ood isku dilo mxuu aha asagoo weliba tacbaana noocaasa baabun laa nadar ma jiro fii macsiyatin macsiya walaa fii maa laa yamlik qofku wuxuusan hananin inuu yidhahda haddii aniga aan waxaa helo guryahan islio dhan asadaqaynaya guryahan islio dhan waa sadaqa waxaas waa iska lagwi guryahan isli madaa iska lagka sadaqayn baabka baab socona maaha amaba waxaa weeyaan intaan suuqa taga kriyo bangi xoolaha soo joogo dhan ayaan qaybini oo maadaa iska lagkaad qaybini saasoo kale ama waan gogowraci wamaa ilaa dalika xadiid sagaal boqol ko iyo sagaashanaad can imraam xuseen waxaa la wariyey radia allahu tacala anu qal wuxu yhi cimraan usiyat waxaa la afduubay imra'atun haweeney oo min alansaari reer ansaareed cadowgii gaaladii ayaa afduubeen wa usiibat waxaa la dhacay alcadbaau hasha cadba ahayd na waa la dhacay oo nabiga iska laha alai slat slam ayadna gabarhna waa la afduubay hasha cadba ahaydna ayadna waa la dhacay fa kaanat ilmar'atu haweenayda waxay ahayd fi lwiaaqi wahaaqi xerid waa la xirxiray markii ay afduubeen ninkii oy qafaasheen way xirxireen weyaan ilan guryo iyo qolo lagu xirmanaha meel duur baa la jooga tuulooyin iyo muxuu baadiyo wa kaana alqowmu qolada waxay ahayeen yuriixuuna kuwa soo galbiyo nacamahum xoolahoodii bayna yaday buyuutihim guryahooda hortooda kuwa kusoo xarayo ayay ahaayeen fanfalatat gabadhii way furatay xereg furatay daata leylatan habeen habeenada ka mida min alwahaaqi xeragi faatat ilibila geelay u timid markay meesha ku xaraysna fajacalat waxay guda gashay idaa danat markay usoo dhawaata min albaciiri rite markay usoo dhawaato riti kasta usoo dhawaata raaa wuu doobeeya wuu dhawaaqaya ritigii fatatruku kadibna waa iskaga tegaysaa ilaa nin mxuuaha lagu dareemay ka baqaysaa xataa tantahi ilaa ay ka gaarto ila alcadbaai hasha cadbaaheedu nabigeena lahaa alayhi sl ka gaarto gabadhii iyo hashii la soo dhacay ayaa ilaahay kulmi subxaana wa tacaala falam taruqu ma aynan doobayn hal ma doobaysaa ololn waa marka olol waa soo saa ma nacam may dhawaaqin qaala wuxuu yidhi wanaaqatun munawaqatun wanaaqatun wahiya iyadana naaqatun waa hal oo munawaqatun la leyliyey ee riwaayaadka imaam muslim oo dhan wowgaas ayaa ku jira dhammaan laakiin muxaqiqiintu waxay leeyihiin wowgaas ma ahane naaqatin munawaqatin saas ayaa saxay leeyihiin oo laga nactiyo cadba xataa tantahi ila alcadba'i falam tarqu qaala naaqatin cadbadu waa naaqatin waa hal oo munawaqatin la leyliyey marka wanaaqatun haddii aad tirahdana ishkaal ma lahan sida riwaayada muslim kusugan nusakh daran oo muslim kusugan laakiin meelo kale oon ahayn cinda hayri saxiix way ku soo aroortay weyaan biduuni wow faqacadat way ku fadhiisatay fii cajuziha dambe uma zajarata way canaanatay oo way kicisay weyaan fanalaqat way istaagtay wanadiruu way ogaadeen biha iyada gabadhii inay baxsatay oy hashaa ku baxsatay gaalada way ogaadeen faalabuuha way soo dabagaleen way soo raacdeeyeen faacjazathum way mxuu ahaay cajisgelisay oo inay ka daba yimaadaan way awoodi waayan weyaan qaala wuxuu yidhi wanadarat waxay ku nadartay lilah alla weyne gabadhiiba markay dhawaaqday nadar bay ku dhawaaqday in najaaha allah alla weyne ku badbaadiyey calayha hashaan dusheeda cadba'a ah, latanxarannahaa la wallahi ba ku dhaaratay tanxarannahaa oy gowric oy gowrici hashe ilahay dartiisa ay u gowracaysaa marka falama qadimat ilmadiinata madiina markay timid ra'aha naas dadka ay arkay faqala waxay alcadbaau waa hasha cadba ahayd naaqatu rasulila rasuulka hashiisa weeyaan faqaalat waxay tidhi inaha iyada nadarat way nadartay najaaha allah alw inadu ku badbaadiy calayha dusheeda latanxaranha inay gowracayso gowracaysa faatow rasul way u yimaadeen fadakaruu dalika lahu arrinkay nabig u sheegeen hashaad waa la gowraci rabaa oo gabadhii kusoo badbaaday ayaa ku nadarta in la gowraca halkaasaa nabiga loo keena alai slat slam bal adig waxaa arka ayib hasha iyada ma laha moogta midda kale hashi ixsaan bay u samaysay hashi iyada ma laha oo wax milkiiga maaha waa kow talabaadna hashi inay dhaqaalayso oy dheefisay oy muxuu ahaa soo kama mudneen gawracay la dhacaytay muxua inay gawracda fa qaala wuxuu yidhi subxaana allah nabigana wuxuu yidhi bisa maa jazataha waxay ku abaalmarisay ayaa xumaan badnaaday waxay ku abaalmarisay ayaa baas lahaaday weeyaan nadarat waxay ku nadartay lilaha laweyne in najaaha allah allah haduu ku badbaadiya la tarxarma inay gawracaysan laa wafaa xukunka marka waa kan laa wafaa oofin ma jira linadrin nadar fii macsiyatin macsiyo in lagu nadro qofka hadduu ku nadar horta lama oofinayo taas hadal ma lahan caawa maxaan tegi doonaa aroos filaan waan ka soo qoob ciyaari doonaa ilaah baan ugu nadari ma soconaysaa qaab soconaa maaha walaa fii ma laa yamliku alcabdu addoonku wuxuusan hananin asaga uusan lahayn nadarkeedana iyadan wax ka ansaxa ma lahan lagu weeyaan saasuu nabigen ala sl sl wafii riwaayatin laa nadra nadar ma jira fii macsiyat illah macsiyad alle baabun kafaarat nadri nadar kafaaradiisa baabkan u baabya xadid sagaal boqol iyo laba iyo sagaashanaad cashirkeenu dambe insha allahu tacala can cutbat bni caamir waxaa laga wariyey can rasulilah wuxu ku uri sal slam qala nabigan wuxuu yidhi kafaaratu annadri nadarka kafaaradiisa kafaaratu lyamiin yamiinta iyo dhaarta qofka u dhaartay kafaaradeedao kale waa qofka wuxuu ku nadray inuu waxaa sameeyo arrintii hadduu sameeyo khalaas oo ayna macsiyo ahayn laakiin wuu samayn waayey kafaara laga doonay kafaarada maxay noqonaysaa waa kafaarat yamiin weeyaan kafaarat yamiinkana waa tii hadda aan soo sharxnay hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdih wasuuli mustafa